soo aaday faqaala anabiy nabiga wuxuu ku yidhi markuu u yimid masmuka magaca maxaa lagu yidhaahdaa qaala wuxuu yihi rakhm ayaa la yidhahdaa aw zaxm zaxma idin qoran sooma zaxm marka waa rakma asar haddii la cabiro waa magac ay leeyihiin shimbiruhu sida xunshadoo kale xunshada teeda madow rakmi waa la yidhahdaa marka magaca quruxsan maa magac yabaan wey haddii laakiin zaxma la sida saxiixa ah waa cilili waa ruux dayiq ku jira adoo yidha waxaa la yihahdaa anigu cililiyane marka cililiyana waa magac foolxun wey idan nabigu waa bedelaya salawatu ullahi wasalaamu calayh qaala nabig wuxuu ihi bal anta bashiir zaxmi laguma yidhaahdee waxaa lagu yihahdaa bashiir ayib qaala wuxuu ihi saxaabigu baynamaa xilli ana anugu amshi aan soconayo aw umaashi ama aan la soconayo maca rasuulilah rasuulka ilaahi xilli aan nabi maxamed la socdo id rasuulku mara wuxuu soo maray id cille ama mara rasuulku wuxuu soo maray biqabuuri almushrikiin ama rasuulka la socdo ayaa waxaanu soo maray xabaalihii mushrikiinta dadkii nabi maxamed horti dhintay ee jaahiliga ahaa ayib ama kuwuu nabigu soo gaadhay en weli islaamin ayagoo gaalaha dhammaaday almuhim id mara rasuulku wuxuu soo maray biqubuuri almushrikiin mushrikiinta qubuurtooda faqaala markaasuu nabigu wuxuu yihi laqad sabaqa waxaa dhaafay waxaa dhaafay haaulaa'i kuwan sumaarata qubuurta ku jiraay khayran kaiiran khayr badan baa dhaafay wy maxaa yeelay islaamnimadii iimaan baa ka dambeeyey idan marka waxaa laga qadan inay yihiin qolihii ka horreeyey islaamka in islaamka soo gaadhay alaaan saddex goor buu nabiga ku celiyey laqad sabaqa haaulaa'i khayran kaiiran ama sabaqa haaulaai kuwan waxay ka hormareen oo intuusan iminna ayagu ay dhammaadeen khayran kaiira oo islaamkii ah ayagaa dhintay wey khayr bay dhaafeen way ka tageen oy ka hor dhinteen saddex goor buu nabigu ku celiyey famara haddana wuxuu soo maray biqubuuri lmuslimiin muslimiinta qubuurtooda markaasuna wuxuu laqad adraka haaulaai kuwan waxay soo gaadheen oo haleeleen khayran yani islaaman wa iimaanan kaiiran salaad saddex goor buu ku celiyey sida kuwaa khayr badan ay u dhaafeen ogana tageen iyo kuwanna khayr badan soo gaadheen xaanad waxaa dhowaatay min anebiy nebi maxamed xaggiisa nadratun eegmo ama daymo nabigu soo socday mar meel milsaday meel buu eegay ama jaleecay ama milacsaday ayib nadra laxda wey fa ra'aa nabigu wuxuu arkay rajulan nin oo muslimiinta ka mid aho yamshii ku dhex socda fi lqubuuri qubuurta min sulwaynhayo qubuurta dhex marhay ayuu nabigu arkay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa calayhi naclaani oo laba kabood qaba nin kaba qaba oo qubuurta dhex maraya iyo nabigu indhaha ku dhufta fa qaala wuxuu uhi yaa saaxiba asabtiyatayni alqii sabtiyatayka sabtigu asalkiisu waa alqac walizaala kabaha markaa dhogorta laga xayuubiyey ee la magdiyee la deebiyey ayaa sabtiga la yidhahdaa kabuhu mar hadday ay dhogortooda leeyihiin oo neefka sidii haragga looga bixiyey un kaba laga sameeyey sabti lama yidhahdo marka intii la magdiyey sidii idiintoo kale laga dhigo asagoo quruxsan kabaha laga tolo lagaba la toli jiray warshadii wax ma jirin markaasaa sabtiyatayn la yidhahdaa qaana wuxuu idhi yaa saaxiba asabtiyatayni labada kabood ee murmuruxsanninka qabow labada kabood ee murmuruxsan een dhogorta lahayn ama aan timaha ninka qabow marka waana kaba markaa heer salaan nooca la xidho u qiimo badan ba ahay xilligaa marka la joogo intii la magdiyey dhogorta laga xayuubiyey oo la nadiifiyey haddana la xidhaay aad bay u ficnaayo alqi nabigu sii buuray sabtiyatayka labadaba kabadada qabto waliba harkaha loda laga samayn jiray <clears throat> fanadara arajul ninkii baa soo fiiray dhawaqii ninku ma arka rasuulka dhawaqii buu maqlay meeshuu dhawaqu ka yeedhay buu fiiriyey eegay fanadara arajulu ninku wuxuu egey ila sawt aw ilaa jihati sawt buu fiiriyey falama ra'a anabiya markuu arkay nabiga inuu ya ruux la hadlaayo ruuxa amrahayo ile kabaha siig kabaha dhig leh inuu nebi maxamed yahay markuu arkay khalacan calayhi kabiisi saxaabiga waa siibay oo faramaa bihima waa tuuray xaggu u tuuro qabuurtuu ka dhex bixiyey idan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa inaan qubuurta maqaabirta aan kabaha laga dhex qaadin xadiidka xanaabilada qaato ku dhagay oo ku dhaqmay aimada kale kumaysan dhaqmi xanaabiladu waxay leeyihiin kabuhu ama dhogor ha yeeshee oo dhogor ku taallo ama kaba idiin oo quruxsan oo suusuube ha noqdeen macnuhu waxaa weeye ruuxa muslimka ah markuu noolaa inaad korkiisa ku istaagto ma bannaanayd isodoo kaba qaba maya inaad gurigiisii iyo meeshuu deganaa iyo gogashiisa kaba dhex qaado ma bannaanayd maya lama ogolayn ixtiraam daray ahayd iyo dar haddana dad muslimiin oo geeriyooday oo dhintay oo qubuurta ku jiraay in kaba la dhex qaado waxaa weyaan waa ixtiraam dar ixtiraaman lilmuslimiin waa inaan kabaha lala dhex qaado meesha iyada ah saa darteed sharci wuxuu diiday qubuurta in dhexdooda lagu saxarado ama lagu kaajo nabigu wuxuu diiday qabriga ruuxa muslimka in lagu fadhiisto nusuus badan baa taalla waxaa la diiday xaggooda in loo tukado waxaaso dhan ba lama ogole idan waa ixtiraaman liahli اqubuur yaan la ogolayn marka waxay waa ma banaano ama waa cala aqali taqdiir waa karaaho ruuxa muslimkaa inuu qubuurta la dhex qaado kaba jumhuurta iyagu waxay leeyihiin sida eh, axnaafta iyo shaaficiyada iyo waxay leeyihiin xadiikan waxaa ka oranaya xadiidka ina alcabda idaa wadaca fii qabrihi oo markaa ay ka laabtaan dadkii duugahayay layasmacu qarca nicaalihim xadiika asagaa bay leyin xadikaas tusahaya in qubarta kabale la geli karo ina alcabda idaa wadaca fii qabri watawalaa canhu asxaabu inahu layasmac qarca nicaalihim ruux marka la xabaayo la duugo oo dadkii duugay ay ka laabtaan jaanqaadkooda iyo shanqadhooda sii socotuu maqlaya ruuxii qabriga ku jiray xadiikaas daliishadeed idan xadiidkan waxaa laga qadanaya in qubuurta kabaha la dhexmari karo aysan dhib lahayn waxaa kaloo daliil leeyihin in qubuurta la dhex mari karo kabaha masaajidda ayaaba la yidhi kabaha lagu tukado masaajidda iyo beytka ilaahay muxtaramka ahaa ayaaba kabaha lagu tukanaya oon la siibaynin oon sunnadu la siiba oo nabigu ku tukan jiro saxaada ku tukan jira uma baa qubur bay dheen qubur maxaabad ka sheegi marka halkaas ay ka wareegeen marka waxay daliishadeen xadiidkaas iyo iyo qiyaaskaas xadiidka hore xadiid xujo noqon kara maaha yani xagga dalaala xadidku waa saxiix lakin min xaytu dalaala macnaha ma tusahayo wuxuun macnaha u xadiidku wuxuu ka hadlahayaa waaqic اlamri ama xikaayat اlxaal xadiidku wuxuu ka hadlayaa ruuxa marka la xabaalaba durba in nafta lagu soo celin ilaa uu maqlo dadkii xabaalay ee sii socday shanqadhoodii iyo sawaxankoodii iyo habqankoodii iyo jaanqaadkooda u maqlo waxaa laga hadlayaa sida ruux nafta lagu soo celinayo durba ay su-aasha ugu bilaabanayso oo ilahi subxana watacala logu barya tatbiidka ee xadiidu kama hadlaayo qubuurtu ma in kabada la gala mise maya xadii kama hadla wuxuu la macno yahay xadiidkii odhan jiray muslimiintu markay dhib badan u sheegteen uu nabi maxamed ka adkaysta sabra ha degdegina ilaahay baan ku dhaartay laga bilaabo min maka ilaa xadanamogu bay gabadha muslimadda u socon doontaa iyadoon waxay ka cabsan jirin iyadoo dhurwaa aan ka cabsanayn tuug gaalo midnaba allahuma inay adhigeeda iyo awrkeeda uga baqdo libaax ama dhurwaa mooye idan xadiidka ma ka qabanaynaa gabadhu inay bilaa maxram safri karto maadaama uu nabigu yidhi haweeney keligeed baa intay ka lugayso meeshay doontay meeshay doonta adduunka mari doontaa lilamni waasalaam ee iska suga ma dhahayna nabi maxamed baa yidhi haweeney baa keligeed lugayn doonto idan maxram lama baahno gabdhahaas ha socdeen maya nabig wuxuu ka hadlaya waxa u dhici doonta xadiidkana taasoo kala weriyo xikaayat اlxaq ama alihbaar can ilwaaqic baa ma aha laakiin kabaha qabriga ma geli karaa mise waa xukum kale xukumkana waxa cadiya xadii caddaanahayn baashina lasku qasin taa waa mid waxaa kaloo eh, haddana xoojinaya xadiidka waxa ku cadba waxay leeyiin wadaadaha diidan hawsha ayada xadiidkan xujo ma aha idaa wallaa cama asxaabu wa fii xadiid kalo xadiida anas ida insarafa wuxuu maqlahayaa kabaha shaanqaadkooda iyo jaqabjaqabtooda markii qubuurta laga dhaxo bannaanku ka maqlaya wy ee keena idinku qubuurtee lagu dhex jiro kabahu jaqabjaqabtooda maqlahaya idaa walla canhu asxaabu wa fii xadiidi anas ida insarafa canhu asxaabu idan ismaba diidahayaan ba idhahdeen almuhim xadiidka xujo maaha daliil looma meesha waa yani diidahaya qubuurta in fasaxaya daliil looma meesha amaa qiyaaska la yidhi hadday masaajidiiba banaanaatay in kaba lala galo qubuurta maxaad moodaa waa qiyaas faasid ah lannahu waa qiyaas ka hor imanaya nas qiyaasuna wuxuu xurmo leeyahay intuusan nas ka hor imanin nas baaba taaganba idan marka qiyaas socon maayo aaniyan masaajidu waa buyuud ilaahayo lagu cibaadaysto wey qubuurtu meelo cibaada maa farqiga meesha ka soo baxa aaniyan masaajiddu dad kuma dugno muslimiin kuma dugno waa dhul bannaan oo lagu tugana lagaa xiin meeshanna ahal baa degan madaxoodii baad ku taagantahay kabaa la dhex qaadaysaa marka waa qiyaas maca alfaariq aani waa qiyaas faashigo nas ka hor yimid idan waxaa xoog badan min xayu daliil maslada ku xoog badan yaa ku xoog badan hmm? kabaha inaan laga gelin qubuurta oo haddii ay siludana aad sii sood bixinayso ayaa xoogba ibn xasan isagu masalo kalo mar wuxuu leeyahay kabaha unsusuubida ahee luujitaysan ee idiimaysan aan dhogorta lahayn baa xaaraan ah kuwa dhogorta la fasaxan yihi firkadaha la diiday waa kabaha quruxsan ee firkiyataynka ahee aan lahayn dhogorkeesu suubid ah ee la magdiyey isagu waa jumuud cala daahir daahirku ku dhegan yahay wixii kale ninka yidhaahda lama ogolo nas baa laga rabaa buu leehay idan baabka waa baabgoy laakiin macnuhu waa maxay yacni tanqiixulmanaad cilladu waa maxay ma ixtiraam iyo maamuusid muslimiinta iyo dhibsi kabahan la dhibsan hayaa mise kabahan mugdisan ee quruxda badan basaa la diidan yahay idan waxba maaha macnahaas macna ma keenayo kabaha laga cararayo tabaa laga caraya ibn waa jumuud cala aahir almuhim masle waxay ku xoog badan alxanaabila alxanaabila ku xoog badan waana masle xoog badan inkastoona arag wax yidhahdaa waa xaaraan kulligood waxay leeyihin waa karaaho ninka xataa diidan waa karaaho leeyahay taxriim wax cabiraya weli ma arag taxriim wax cabiraya weli ma arag mhmm. Mhmm. culmmada xadiidku waa lagu dhaqmahayo kabaha qubuurta lala geli maayo waxay ka soo reebayaan xaalada dhowr ay ka soo reebayaan qubuurtu qodax badan leedaho la dhex geli karin maqaabirta kaba waa laska qabi karaa bay leeyihin hadday meeshu nijaaso leedaha ama in lafe iyo dhalooyin kumada aad ka baqaysana waad la geli kartaa bay lakin ruuxa muslimkaa ah, cudurdaarahaas wax badan ka socon mahaye haska ilaaliya kaba haska siibo kariyo anu haddee aad u garan mahay hadda waaba hore ugu dambaysay waxaa weeyaan qubuurta xuduud bay leedahay korka haddaad ka wareegeyso ood banaankaa ka salaamayso waxba laguma diidano laakiin inaad qubuurta soo dhex gashaa laga hadlaya inaad dhex marta la diidan yahay oo dhex qaado waddo loo sameeyey hadday jirto dhib ma laha waddo loo sameeyey oo aan qabri dul marayn hadday jirto oo xag iyo xaggaba dhagax kaa xigo oo jid ah dhib ma laha lakin waxa laga laya inaad qubuurta ka leexato kan ka tallaabsato kan xagga marto meelaan waddo lahayn aad qadaa la diidan yahay waddooyinka dhib ma laha marxaba sheekh Hmm. Hmm. Hmm. wma uriidu an ukhaalifakum maxaad tiahdeen ilaa ma anhaakum can nabi maxamed wuxuu saxaabiga ka reeyay isna waa samaynayaa kuma dhiiran karay anagu abdita hawshaas wadaadda waxay yidhahdeen kaba waxaa loo sidayaa nijaasaa ku taal ibn xasan wuxuu le gaalnima hawsha ku dhowda alaska ilaaliyo nijaasaa ku taalla xagee ka keentay bu nijaasaa ku taalla iyo wasak bay lahaayeen iyo xagee ka keentay bu idan wuxuusan nabigu ku hadlin saxaabiguna uusan cilaysanin adigu hal orta hadday nijaaso ku taallay saxabiga kamiso fiirin laha nabiga maxaa jira su-aal baa ka iman lahayd lakin markii nabig saxaabiga siib gabaha waa qaada waa siibay idan amarkeenna waa inaynu qadanno wamaa kaana limumini walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyara in lasdhiibaa fiican waadana waxay hahdeen waxaa la diidan yahay kabahan waa kaba qolyaha ahlutarafka ah ee xoogow fakfakhada jecel ama isla weyn ama xaragatooriga ayaa qaata kabahan kibtaydiinka saa darteed meesha qubuur baa la joogaa iyo waanaa la taagan yahay iyo aakhara la xusuusanayaay kaba xarifnimou qabay baa lasaaabisaasiib kabaha taana waa baadilo kabahan sibtiyataynka ah nabi maxamed iyo ibni cumarba inay xidhan jireen waa suganta ibni cumar baa kabada aad u xidhan jiray waa la weydiy nabi maxamed baa jeclaa xidhan jiray idan ahlutaraf iyo fakfaxuna waxay ka dambayn ninka yidhahdana u gaalooba halis wey idan cilladaa meesha ku jirta waxaa weeye ixtiraaman liahli اlqubuur iyo muslimiinta inaan kabaha laga dhex qaadin qabrigooda taaan weeye markay laakiin daruura timaado waa meesheeda marxaba gaaladu wax ixtiraama ma laha qubuurta gaalada aniga waxaan aaminsanahay inaysan faa'ido lahayn waxaa laha logu bishaareeyo waxaa le kulamaa mararta biqabri mushrikin fabashiru binaar marka wax ixtiraama ma laha lann ixtiraam asagoo nool ba mas ixtiraam lahayn asagoo dhinta warkiiba daab waxaa kul laga qadanayaa in muslimiintana ay qubuur gooni yeeshaan gaaladuna ay leeyihiin qubuur gooni id mara biqubur mushrikiin haddana id mara biqubuur muslimiin saa darteed dadka muslimiinta ee yurub iyo galbeed ku geeriyoonhayaay waa in la soo raro oo lasoo soo qaado soomaaliya lagu xabaalow ma banaano ruux muslimo gaala dhexdeeda lagu xabaalo ma banaan asal bal culamaa ijmac soo guuriyey kenya ninka ku dhintaayo min baled islaam buu ku dhintoon ku xabaalana mise soomaaliya la geynaya iyo gaarisi iyo halkaa iyo muddo gaasha la geynaya maxaa ka tirahdeen ruuxa muslimka say waajib u tahay in bilaadda gaalada laga sii qaado oo uusan aadin kuna dhimanin kuna noolaanin ay waajib u tahay ayaa waajiba markuu geeriyoodana lagu xabaal mas'aladaas wadaadaha wahaabiyada ah suufiyada kaga fiican suufiyada wadaadkoodii dhintaayo way qaadaan waxay geeyaan beled islaam bay geeyan intaan kulle kaba qabow laakiin idinka wahaabiyaa ah inaad ku dhimataan muqdisho iyo inaad ku dhimataan los angeles iyo new york inay idin simantaan u malay idan hawsha khatar wey ijmac culamada soo gurinaya inaysan bannaanayn ruux muslimoo dhintay in lagu dhex abaalo gaala dhexdeed weliba xilliga hadda aynu marayno ay gaaladu noqdeen kulligood muxaaribiin muxaaribiin iyo dad muslimiinta la dagaalamayo gumaadayo dabar goyna ay noqdeen ma bannaano ruux muslima in lagu dhex abaalaayo dadka la diiday in la qaado waa ambiyada iyo shuhadada ninka shahiidka ah meeshuu ku dhintay baa lagu xabaal lama qaadi karo bartuu ku nafbaxay baa lagu duugaya ma bannaan in la qaado oo la raro nabiguna meeshuu ku dhintay baa loo farfaarahaya dadka intiisa kale lama ogolo ruux muslim wadan gaala in lagu xabaalo waa in laga so allahuma ina daruura timaada mooye oo qarash lagu qadaa la waaye mooye marxaba aan ka socdo hadda cabdifatax aye qubuuro haddii u kala dooni yihiin waxaa diidahaye inaad horta dhex degto dhex jigto ma bannaanay cabdifatax ka jawaab horta haya dambayso haya dambayso inaad dhex joogtood ku noolaato ma bannaanayd mise ma bannaanayd baabka loo dagalay yan ka socona mise <laughs> hawsha waa masala khilaf lakin saasa loo balan yahay waana fiican tahay in ruuxa muslimka alla keeno waddan islaan oo laga booqan karo laga salaami karo loo ducayn karo ahalkiisa ay u tegi karaan baa la rabaa haddii ruuxii muslimka ku dhinteen los angeles iyo new york iyo washington lagu aaso xaggeed ku arkaysa weliga arki maysid nabi maxamad sal slam saxaabi markuu dhinta qaraabaa meeluu yaqaanu ku xabaalo jiray wuu calaamaysan jiray siduu dadka dhintay ee qaraabadiisa ugu soo xabaalay cumaan ibn madcuun oo isku naas nuugeen buu nabigu xabaalay sal slam baqiica ka rabbi ku abaala saa u horrey saxabi lagu xabaalan filaya marka halka lagu xabaalayuu nabigu calaamaystay maxay nabi maxamed calaamad u saartay wuxuu waxaan rabaa inaan walaalkay qabriga soo ogaado soo baxo aan salaamo hadda kadibna wixii ahalkaiyo geeriyooda aan u keeno oo qaraabadasu meel lagu xabaalo maaha in xabaalo janno iyo far janno iyo meel laleeyahay qabrigeeda barakaysan alla doonta kama hadlayno waxaan ka hadlayna ruux in laga soo qado waddan gaalo waddan islaan lagu xabaalo ama tibaaduu suge ay sameeyaan in meel goome oo heeme iyo meel la gaban waayo la geeyo taas waa bidco kale wey taa waa bidco kale baabulbinaa'i buu baab yahay dhismihii buu baab yahay xadaثna ibrahim ibn mundir alxizaami sheikh الbukhaari qaala xadaثna muxamed ibn abi hudayr can muxamed ibn hilaal ibn abi hilaal almadani saduuq annahu ra'aa wuxuu arkay ninkan dambe maxamed bnu hilaal ah xujra aswaaji الnabiyi nebi maxamed xaasaskiisii guryahoodii buu arkay jamcu xujra wey waa qolka ama guryaha ama aqalka oo min jariidin laa timira laga sameeyey jariidku waa ulaha timirta cawdo marka inti laga goro si fiican loogu dhiso gudow jariid mastuuratan lagu asturay dhis ama laamo timireed baa guriga laga dhisay haddii lama timira iyo dhis waba celin mayso dabayshii iyo biyihii iyo waxo dhan soo gela waa in wax korka laga mariyo mastuuratan lagu asturay bimansuuxi shacri tindhooyin laga sameeye timo mansuuxu waa jamcu misxin waana bustaha weyn ama darbaalka weyn ee timaha laga sameeye wey idan waa adoo intaad dhis dhisto haddana ku wareejiya tindho ku wareejiye ama jawaan ku wareejiye ama daroog iyo harar ku wareejiye idan gurihii nabi maxamed xaadiiskiisii oo laga dhisay min jariidin laantimireed baan arkay buuri mastuuratan lagu asturo lagu dahaaray bimusuuxi shacri maryo tim ah, ah ama darbaallo tim laga sameey fasaltu waxaan weydiiye bui can beyti caaishata fasaltu waxaa wata maxamed ibn abi fudayg maxamed ibn abi fudayg ba wuxuu leeyahay sheekhaygii maxamed ibnu hilaal ayaa waxaan weydiiyey guryaha haweenkii nebi maxamed ee badnaa aad aragtay ma ka mid aha guriga caaisho suaal gaaban wey fasa'altu waxaan weydiiyey can beyti caaishata caaisha gurigeedii ma ka mid ahaa xaje u jeeday faqaala wuxuu uhi moxamed bnu hilaal kaana baabuhu albaabkiisu wuxuu ahaa oo u jeeday min wijhati shaami dhanka shaam dhanka shaam yani galbeed usi jeeda wey marka hadda madiine la joogo shaam galbeed bay kaa jirtaa qoraxu dhac bay kaa jirtaa idan dhanka galbeed buu usii jeeday albaabka ama iridda guriga caaisha faqultu haddana waxaa idhi haddaan ahay muxamed ibn abi fudayr misraacan hal fudad buu ahaa ama hal daras aw misraacayni albaaba guryuhu hadduu yahay hal midoo isku dheganna misraac baa la yihahdaa hadduu laba albaabo laba fiid leeyahay qaybna dhankaa u furmaysa qaybna dhankaa u furmaysa dhexdana iskaga imaanayaan guryaa loo sameeyo waa taqaanaa de marna waxaa loo sameeyaa tiira iskugu yimaadana dhexda marna ayagaa la xidhaaba waa kan baa dukaanoo kale un wey hadda kaa soo jeeda soo laba qaybood buu leeyahay qaybna dhankaas u furmaa dhankaas ugu furmaysa kaa weye idan guriga caaisha albaabkeedna hal albaaba weyn la furu ahaa mise laba fidqood buu lahaayoo xagga xagga loo kala furo oo dhexda iskugu yimaado kii la weydiinaya misraacan ma albaab buu ahaa albaabka caaisho aw kaana misraacan kaana ma albaab buu ahaa aw misraacayn ama laba fidqo ama laba fidood buu lahaa gurigu albaabka caaisho qaala wuxuu yihi maxamed mahilaal kaana baaban waaxid albaab ah. hal mar la furo dhanka urm ah qultu waxaa i min ayi shayin kaana albaabka maxaa laga sameeyey ma bir buu ahaa ma dhagax buu ahaa ma geed buu ahaa sheeg min ayi shayin kaana waxba laga hadhi maayo waa la weydiinaya ahaarta salafka min ayi shayin kaana maxaa laga sameeyey asal ahaan albaabkaa guriga caasho ku yaal qaala wuxuu i taabicigii ahaa maxamed ibnu hilaal min carcara ama min carcar geedka carcarka loo yaqaan loo samey waa baxarsaafka waxaan inagu sheegna wey geedka baxarsaafka ah buu u egyahay shajaru sarwi baa lahadaa waana farisi erey laftigiisa ereyga carcara erey carabi asal ahna ma aha waa erey farisi oo iraani ah wey ayib aduu waa geed wuxuu ogyahay anagu geedkan hadda u naqaano muxuu ahaa geedkan hadda dhuurka u ega adagay ka bax magaalada dhaadheera agga aan baxrasaabka aan ahayn xaggana ka yar adag magaciis mxuu ahaa muxuu aha magaciis shawr dhuur buu egyahay kaas shawr buu yar egyahay waa dhaadheer mid ka yar xoog badan baa oo meelaha hadda adoga baxa marka loo soo socdo jaamacadda nairobi ku yaala waa geed adag inagoo somaaliyan wuxuu egya geedka aan u naqaanay gabrada ama gabriga la ohan jiray ba aad hmm, u ogyahay lebiga maaha gabriga almuhim waa alwaax geed alwaxyaha laga sameeye wey dhibba ma laha waxba dhibada ugumays albaabka alwaax ba adaa kugu filan kaana min carcar buu ahaa aw saajin ama baxarsaak buu ahaa idan intaasu ka qabanaya dhismuhu bukhaari muxuu keenay adaab weeye qasar ma inaad dhismaha aad si fiican u dhisato ood guri quruxsan dhisato inaad guri leeyata dhisatona qasar maaha yani guriga dantaada ad ku goobsan karto ma dhisanaysa albaabka waxaad ama bir ka dhig ama geed ka dhig dhib ma haddaad doonta albaabka bari u jeeda ama galbeed aday ku taalla yani taasuu ka hadlahaya wuxuu ka rabaa inuu zuhdi bukhaari kuu muujiyo guriga caayishaaba sidan aha muxuu ka dhisnaa ula timireed timir ulaheed buu ka dhisnaa haddana waxaa lagu wareejiyey maro laga sameeyey ama buste laga sameeyey timo waana marada u liidata wey marada u liidata wey wamaca dalika haddana galbeed bu iskaga jeegay laba albaaboo kala furmaysana waa lah hal albaaboo quman oo isku dhegan weyn waa u waayeen idan zuhdiga meesha bukhaari ka muujinaya xadaثna ibrahim ibn mundir qaal xadaثanii ibn abi fudayl can cabdالlahi bn abi yaxya iqaة imaam can saciid ibn abi hind waa nin iqo imaama laakiin waxaynu soo maray dhowr koor in abu xaatim iyo keyrkii ay yidhahdeen lam yasmac min abi hurayrata inqidac baa ku jira lakin shekh albani waa socodsiiya inkastoo waagi dambe uu ku baraarugay inqidaca asaga ah can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllah laa taquumu الsaaca saacaddu qiyaamadu dhici mayso xataa yabni الnaasu dadku ilaa ay dhistaan buyuutan guryo yawashuunaha ay xardhi doonaan washya almaraaxiili yani wuxuu nabigu ka hadlay sal slam aakhiru saacaha dadku inay guryaha ku aafoobi doonaan guri la xardho oo la qurxiyo oo aad mooda inuu kacbaba yahayba bar baa sida loo xadhaado la yaabay meesha maxay musqulahooda waxaad mooday qofka jiifka waad kala garan waaye idan sal slam hawshii buu ka hadlaaya laa taquumu xataa yabni innaasu dadku ilaa dhistaan buyuutan guryo iyo aqallo yawashuuna ay xardhahayaan ay qurxinayaan washya almaraaxili sida loo xardho oo kale rarada geela almaraaxil waa haddii aad la bacdu nas waxay qorayaan washya almaraajili marajil u qorayso ma jiraan jiib u qorayso ma jiro washi almaraajili idima qorin maraajil haddii bacd nusakh baa qoray hadii la akhriyo waxaa weeye maraajishu waa macawiso xardhan oo diilimamad madow ee kuwa cad iyo kuwa gududan lahaa oo yaman laga keeni jiro aad quruxsanaawo maraaxilla waxaa weeyaan waa kooraha geela geela koorihiisa iyo dharka saaran waa kala duwan yihi kabadda la saarahayo iyo qobtal maxaan ku dhaha karbaashka la saarahayo yani waa la xarri jire waa la qurxin jiray dhaanka rabeen idan si dharkaa loo qurxiyo guryaha qurxin doonaan xaggana fiyoor lagaga dhiso agga wax lagaga samayn aggaa lawaxayn riinji kala la marin oo kan intaasu noocba lagu dhis la marinaya idan sida maryaha loo xardho ama rarada geela loo xardho iyay guryaha u xardhan muhimmaddu waxa wey guryahay qurxin doonaan qaala ibraahim wuxuu yidhi marka maraaxiil maxay tahay ama maraaxiil maxay tahay ibraahim ibnu munzir sheikhu lbukhaari weye yacni wuxuu u jeedaa buuhi ahiyaab dharka almukhaطaطa la xardhay ama la diilimeeyey dharka mukhaطaطka ee diilimo dhaadheer iyo kuwo gudban oo kala duwan sida go qaarkooda kale ayay u samayn doonaa taasaa laga hadlaya xadiikan waan soo maray afar boqol konton iyo sagal bayna ku so maray xadika laftirkiisa iyo ibraahimo sidan xadika ku fasiray waan soo maray afar boqol konton iyo sagal markaan afar boqol konton iyo sagaal soo maraynay waxaanu ishaaray inuu inoogu iman doona xadiidku toddoba boqol todobaatan iyo toddoba baabu qowli rajuli laa wa abiika wuxuu baab yahay ninku inuu odhan karo laa taa arintu ma aha wa abiika aabbaha baan ku dhaartay xadaana maxamed bn salm albikanji qaala akhbarana maxamed bn fudayl ibnu khaswaan iqat imaam can cumaarata ibn اlqacqaac ibn shubruma adabbi waa nin iqa isaguna can abi zurcata abi zurca waa ibn camrin ibn jarir ibn cabdillahi bajali can abi hurayrata jaءa rajulu nin baa u yimid ilى rasuuli lah rasulka ilah ba u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati afdalu sadaqo la bixiyo keebaa u fadli badan oo u khayr badan ajra min jihati اlajr xagga ajirka xagga hawaabka qaala wuxuu nabigu ama wa abiika latunaba'anna amaa in sa'alta wey mar haddaad hawsha i waa waxbaa lagu caddaynhayaay wa abiika aabbaha baan ku dhaartay ama aabbaha ha jire ayib laturabba'annahu waa laguu sheegi yani sadaqada u fadli badan waa lagula tukbarannahu waan kuu sheegaynaa maxaa yeelay ahalkay ahalkeedubaad weydiisay an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta adigoo saxiixun fayow oo bad qaba saxiixun welibaa dhakuulahaya yanii adoo fayow oo le intan aanay adag kugu fiican lahayd inta haddaad bixiso berri talo maxaad ku qadayn moontaa ad gacanta yar haya waaad bisaa ugu qayr badan oo markaa hurto ilama hurida maogta wa anta saxiixun adoo fayooba bad qaba shaxiixun weliba bakayl hayo wixii xooguu faluug hayo takshaa ka baqhaya alfaqra faqiidnimaad ka baqaysa maanta hadaad bixiso beritalo maxay reerku bilan doonaa ama biilka dhaxal kaaga go'a ama ama badan baa kugu jirta wa ta'malu markaa weliba rajaynaya alhinaa hoontanimo intaad dad haysato ood bishi kale haddana biilkeedi qaato meesha xoogooga kaaga soo bixi ah, intaadan in ku biirsa looxda meesha ka soo baxaay bixisana ama wax la-aan xaggan faqri baa ka dhow xaggan waxaad leedahay hadaad yar haysato waxbaa soo kordhi lahaa waxbaa isbiirin lahaa kiiba nabig hadlaya alfaqra faqirnimo ka baqaaya wa ta'malu yani tarju rajaynaya alhinaa badantinimo taasaa ugu fadli badan wey waxaad bakriyaysoo kugu yaro saluubayso inaad bixiso hurto ayaa u khayr badan ayb walaa tumhil ha korin ha sugin sadaqada bixinteeda xatى إida balغت اxulquum qulta lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulanin kada taa waxaa weyaan huntaata calama raba le saad u hayso xoolaha markii halka ay naftu timaado war hebel inta hala siiyo qaraabaan nahay aabihii baan isku fiicna intaa lagu tooro hebel agoonta intaa hala siiyo masaajidka intaa lagu bixiyo oo imisa lagaala qaaraankaad bixin laaydi hadda nacnacdu maxay tahay hebelkii kalena soo garan maysaan qaraabada intaaso isaguna lahaa waqad kaana waxaa uu igu lahaan jira ama lahaan jiray lifulaan kada qad kaana hebel waxa u hal aad qaraabada ahayd ama saaxiibadan waqad kaana yani boqol kun ama toban kun ama shan kun baa lifilaan u sugnay lama rabo taas nabig wuxuu tilmaamaya inaad marka calaa cali wax kasta quuri marka xaqiiqada tabatay mogto markay nabtu halkaa ku qabato xaqiiqada baad haysaa marka adduunya o dhan waad ka samri wixii aad bixisay baadna ku xisaabtan salaadihii aad iskaagsayto dhan baad xusuusan dembi weligaa xusuusanin baa marku xanuunku yar qabta xusuusan ayb marka lama rabo weeye hawsha ayada sadaqa way tahay laakiin ku ajir ma aha weye sadaqada adoo fayow aad bixisay amana dhowo saxiixun buuri sheekhu duuna lafdiga waa abiika ah yani ma sugno maxaa yeelay waxaa meesha dacfi yar ku jira nik la abu zurca dacfi yar baa ku jira lafdiga waa abiikana asaga un la infiraaday waadaa qaarkood leeyihi bal waxay leeyahay cumaaro wey ninka dhib ku jiro cumaar abuzucawa biyo kama dhibcaane cumaaro weeye asagaan lafdigan la infiraaday laakiin muslim ayaa xadiidka soo saaray min ariiqi maxamed fudayl waxaana ku mutaabiceeyey shariik ibn cabdillaah cinda abi yacla wbni maaja ayib marka xadiidku cinda muslim waa ku jira mutaabaca kana waa leeyahay cinda ibni maaja abi yacla marka lafdigu waa sugan yahay sheekh albani laakiin waa raxmat ullah aleh wuxuu leeyahay lafdigu wuxuu ka hor imanayaa laa taxlifu biaabaa'ikum faman kaana xaalifan falyaxlif biاllah aabbayaalkiin iyo awowyaalkiin yaan lagu dhaarani aabbahay waataan waayaa iyo aabbahay eh, waxaa lama rabo qoor iyo xidho iyo ammaane iyo xilay furan iyo xilhay dalaaqan iyo howlaha socon mahaya xoog iyo xiniyaha mid baa kule war maxaad xoog iyo xiniyaha noogu wareeji ilahay ku dhaarata ama faraha ka qaadi idan waxyaalaha dhan lama ogolo marka shekh muxuu xadiiskaasu ka hormanaya eh, waa abiika culama waxay leeyihin xadisku waa sugan yahay lafdigu waa lafdi yajri cala alsna waa lafdi dhaar aan laga jeedin carabkiisa ka mid war magacii jir oo kale wey marka waa lafdi jara cala lisaan alcarab nabiguna caadadin bu iska maramayeen dhaar kama ahayn waadana waxay deen ma ahee waa intaan la reebin ee nabigu ummadda uusan ka reebin in aabbayaasha iyo awowiyaasha lagu dhaarto ayuu ahaa si kastaba noqotay lafdigaas sheekh albaniya keyrkii waxay leeyihin masruna waa shaad wadana waxay leeyihin waa sugan yahay marka haddii waa sugan yahay waa in laga leexdo la ta'wiiliyo wey haddii kale xadii kaloo ka hormanaya baab idaa eh, alaba falyalub alaban yasiiran walaa yamdax wuxuu baab yahay dan leedahay ood muraad leedahay ninkan muraadka ka leedaha dantaada u sheego waxba ammaanaya baqbaq iska jooji wuxuun rabbi kuu qorin halkaa marin mayside aayar si gobnimo leh oo akhyaarnimo leh oo kalsooni le waxaa u sheego war waxa waan qaban karaa ma qaban karaa kugufilan iska tag laakiin intaad naqnaqlaysood baryootanto ood wejigaado dhan khasaariso haddana in wx laguu diido halis wey ad waxay dhijiri asu'aalu maradun wa faqduha almowt su'aasha ruux aad weydiisaa waa cudur bay dhan waa xanuun jiro weeye haddii waxaad doonaysay laguba diidana waba geeriba dhimasho wey ayb idaa alaba hadduu wax doonayo ruuxa muslimkee wax dalbanayo falyatlub wixii ha ku dalbado oo ha u raasa talaban yasiiran si fudud walaa yamdaxu ruuxii ha ka doonaysan ammaani dad bayba dhaqan u noqotayba dad baaba inaad ammaanto ood hal saacaad wax siidaysaba mooyee aan waba shilinkuu dhiibay waa mushkilo wey dhaqankaa dhaqan xun wey dhaqan dhinto wey xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaani alacmash sulaymaan ibn mihraan can abi isxaaq asabiici can abi laxwas can cabdilaahi ibni mascuud qaala idaa alaba axadukum midkiin hadduu dalbanayo doonayo raadinayo alxaajata dan iyo muraad uu leeyahay falyatlubha dantii ha raadiyo oo ha daba galo alaban doonid iyo raadin yasiiran fudud naftaas ka qaadan sheekh wuxuu kasta qadar iyo qabuul leh si tartiib ahoo kalsooni leh oo goobnimo le waxaad u dalbo u raadsi fainamaa in kale mee lahu ninkii waxaa u sugnaaday maa qudira lahu wixii loo qadaray wixii rabbi kuu qadaray ee qalin kuugu dhacay baad helaysaa waxba hasbahdelin waxba hasbahdelin si tartiiba oo kalsooni le waxaa u raadsi walaa ya'ti axadukum oo fayamdaxu markaa uu ammaano ammaan uu faraha kaga qaado ayb oo fayaqtaca markaa uu gooyo dahrow dhabarkiisa ninka dhaqanka u ka dhiganba hadiyo ko in la ammaano ma waxba dhiibi marka dambe adaa kharibay adaaba kharibayba nin barta markuu soo galay in loo istaago ninkii maalinka dambe u istaagay malabkiisaa galay macalimiinta somaliya iskuulaadka garan maysa hadday istaagi jireen idan ardayga istaagi waay waa l darbiga qabso dabada laga garaac jira malgiibaa gala waa dhaqan laabinay idan ruuxii laftirkiisa ammaantaad ammaantay way cajab gelin wuu ismahadin waxba u ismooli hadda kadibna dhaqan xun bay noqono ninkii aan ammaanin dantiisiiba ka gaari maayo idan waxaaso dhan lama ogolo ruux xadkiisa la dhaafin war waxbaa lagugu yimid wix mabcir dam soomaya aday dan kuu tahay waa sadaqo waa khayr waa silo aday dan kuu tahay ammaanta maxay qaban wax aan baa ku tari marxab baaraka alla fiika maaha ammaan maaha waa duco duca w wixii ducaa ma diidan ducada way fiican tahay laakiin ammaanta wey ree hebelni ki adiga mooyeen dad kalababa ahaahay waxaasa la diidan yahay hmm. anta min ahl khayr iyo howlahaasoo dhan baa la diidan yahay lama ogola wixii ammaana la diidan yahay ama ruux loo duceeyo dhib ma laha dhib ma laha laakiin laftigeeda ismarka dambe aysan isku ammaan laftiga ammaan ba isu bedelan marka la wado ayib markuu wax bixiyo kadib ducada ka dambayso markuu wax bixiyo kadib ha loo duceeyo saasay ku fiicanta abaalgudka xadaana musadad ibn musarhad qaala xadaana ismaaciil ibn ibraahim bn culaya can ayuub ibn abi tamiit asakhtiyaani can abilmaliix ibni usaama caamir baa magaciisa loo yaqaana caamir ibn usaama min khiyaari taabiciin can abi cizata yasaar ibn cabdilahi alhudali waa saxaabi jaliil ah can inabiyi qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay idaa araadaha markuu doono qabda cabdin adoon inuu nafta ka qaado biardin arlow nafta kaga qaado nairobibaad muddo joogtay waxaaba qoranba ilaahay cilmigiisa ku qoran ilahayna ogey subxana watacaala kuna qadaran laguna qoran maalinkii lawaaburahayaba in nafta lagaaga qaado dhobley ama lagaga qaado ama dhaab lagaaga qaado ama wadanka lagaaga qaado meelka lagaaga qaado markay soo dhowaato wadkaagii dambaaba kaa gelin weligii adoon xamar dhaxmar baan rabaa waa maxay lix iyo toban sana ma arag aka iska joogtay maa waay ma waa soo fiirin reerkii baan soo fiirin meeshaas waxay sheegi jireen wadaadihii inkastoo iska tahay qisa israa'iiliya nabiylahi sulaymaan baa xilligiisii wuxuu ku shaqaysan jiray de dabeelaha iyo ilah u sakhiray baa u yimid ba nabi sulaman xalqadiisii soo fadhiistay saacado kadibna nin baa wuxuu nafta kaga qaadaya hindi meeshuu fadhiyana waa ardu shaam markuud xuu arka ninkii la yidhi nafta kaga qaad saacda kadib hindiya nafta kaga soo qaad halkaana lagu xabaalo oo xalqadii sulaymaan dhex fadhiya oo cashir ka dhegaysanaya ninkuu malkumuud aad u fiiriye waa laindhaha ku muray yani ilaahay cilmigiisii ilahay amarkiisii iyo yani ilahay wiisu waa xaqi ninkii meesh fadhiya waa maxay buur intuu cabaar ku taagay ninkii baa shakiyada lay wuxuu nabi sulaymaan ninkan aad ii fiirinhay inuu malkumuud haba u marin hayaaye amar hindiya hagu turta buur dabayshaadii ii amar buri hindi hay geyse dabaysh baa loo amroo qaadam hindia laga tuuray madbuunna waa ka dabata halku nafta kaga qaday yani waaqaca dhici karta wey waaqaca dhici karta maxaa yeele xadiid baa tilmaamaya laftirkiisu culamad leeyihin waa xasan culamad daciifinaya ruux kasta bani aadam ah minida labada biyoodee waalidka marka laisku daray lasku qasahayo caro yar baa lagu daraa baa layidhi caradana waxaa laga soo qaadaa meesha lagu waxbaali lahaa nin kastaba marka caradiisi meesha laga soo qaaday baa qabriga loga jeexi doonaa marka culummaduna saas way tilmaaman lakin xadika macnaha tilmaamaya ayb wadaadana waxay le ma ahe xadiikumale waxaa weeye marka hore la abuurahay marka hore aadam la abuurahay carooyinkii dadka ka beermelaao dhan ba caroodii ay ku jirtay nabi aadan ka mid ahay ila warajadiisii marka carada meesha laga soo qaada taasaa loo jeeda almuhim si kastaba noqoto waxaa weeyaan ruux kasta meesha rabbi u qadaran buu ku dhiman ayib saacado ka horabada suuna waa lagu keeni un wey ilaa wadkaadi baa meesha yaalle idaa araada allaahu rabbi hadduu doono qabda cabdin addoon nafka qabashadii biardin yani fii ardin meel nafta kaga qaado oo ku dilo jacala rabbi wuxuu u yeelaa lahu addoonkii biha bilardi xaaja dan baa lagu gelinba muraaddaa baa kaa geliba waada ordiba waa lagu geyn si nafta lagaga qado aw ama fiiha fi lardi xaajatan dan baa loo yeelaa oo dan baa laga geliya yani munaasabada xadiidku uu leeyahay tarjamada ma muuqato daahira ma aha daahira ma aha allahuma in u jeeda mooyeen yani nin kastoo xaaje lagu geliyeyba waa tegi sida goobtii nafta ay kaaga bixileed baa u tegi lahayd marka iska subso wey yani wejigaada subso inay dhankaa uga jeeda mooyeen yani munaasabadu xadiidka uu baabka la leeyahay ima caddo baabu qowli rajuli buu baab yahay laa bulla shaaniuka <clears throat> laabulla lama qooyo wey lama qooyo ama ma noolaado shaani'uka ninkaada ku nacab cidda ku nacab ha baabado ama cadowgaa rabbi ha jabiyo yani waa kale ka dhiganta xadaثna musa ibn ismaaciil atabuudaki lana shaani'uka waa isim faacilo min ashana'aan shana'aankun waa bokdile maca cadaawa ah walaa yajribanakum shana'aanu qowmin cala an laa tacdilu ina shaani'aka huwa alabtar xadaثna muسى بن ismاعيل التبudki qال xadaثna الsacq بن xaزن ثiqة الإimam qاala samictu abا xamزةa bacض nusخ wxuu qoraya abا jamrata waa nin iqa wey wuxuu yihi qaala akhbaranii abu cabdاlcaزiiz abu cabdاlcaزiiz waa nin magaciisa nasr ibn cimraan waana majhuul ama waa nin ضaciif ah amsa cindana waxaa galabaystay buu i haddana cabdاlcaزiiz abu hurayrata maalin nala galabaysto abi hurayratu maalin ilaa casarkii nala jooga ama ilaa fiidkii nala jooga fa wuxuu fiiriyey ilaa najmin xidig buu eegay abuursu u fadhiyey markii maqhrabkii ama fiidkii la gaadhay xidig buu fiiriyey ama galabki minka la gaaraba maqhrabka agtiisa xidigooda soo baxaan xidig buu eegay calaa xiyaalihi qumaatigiisa ku aadan yani calaa xiyaalihi calaa muqaabilihi xidig ka foor buu indhaha ku dhuftay faqaala wuxuu yihi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi layawadanna aqwaamun wluu imaaraatin fi اdunya waacmaala anahum kanuu mucallaqiina cinda dalika الnajm wuxuu abu hurayre waladii nafsu abu hurayrata biyadi waxaan ku dhaartay allaha nafta abu hurayre ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay layawadanna waxay jeclaan doonaan waxay jeclaan doonaan wallahi waxay jeclaan doonaan aqwaamun qolyo waluu qabtay tawaliyey imaaraat maamulo rag maamulo qabtay oo madaxweyneyaal iyo barasaabyaal iyo gudoomiyaal noqdo waxay eh, jeclaan doonaan fi dunya adduunyada ku qabtay imaarad iyo maamul iyo saldano iyo waa acmaana hawlo ku qabtay annahum ayagu kaanuu inay ahaadaan mucalaqiina kuwa lagu xidhay ama mutacaliqiina kuwa ku dhegan cinda dalika najm xidiga asaga agtiisa in la geeyo xidiga agtiisa in la geeyo lagu xidho bay maalinka qiyaama jeclaan doonaan wey markay arkaan xisaabta kuleelkeeda iyo ninka xil qaaday dhibka u yaalla ninkii mas-uul noqday ama madaxweyne noqday ama xildhibaan noqday ee mas-uuliyad dad qaaday bulsho xisaabta u taalla markay arkaan iyo saldanadu aafaday leedahay waxay jeclaan lahayn halkaa la geeyo on aysan weligoodba agbarin maamul bimacnaa in laga fogeyn laha maamulka waa loo jeeda inay maamulka ka fogaan lahaayeen oy bannaanka istaagi lahaayeen sida xiddiga u fog yahay bay jeclaanayaan anahum ayagu kaanuu ina ahaan lahaayeen fi dunya baa loo jeeda mucallaqiina aw mutacalliqiina kuwa ku dheggan yani oo laga fogeeyo wey mubcadiin an alika najmi cinda dalika najmi ciddiga asaga agtiisa oo walam yalu aysan qabanin tilka alimaaraat tilka saldanada wey saldanadaasi imaarada jamcu imaara maamulada aysan qabanin iyo walaa tilka alacmaal hawlahaasi shaqooyinkaaba midna aysan taaban uma aqbala calaya uu igu soo jeedsaday buui abu hurayre anuu isku qalmashiray markuu intaa yidhi oo ka dayriyey maamulkii iyo madaxtooyadii ka dayriyey yuu xaggayga soo eegay faqaala wuxuu yidhi laabulla lama qooyo bimacnaa wanaag khayr ma helo wey ama ma noolaado laabulle lanna min albilaal waa anadwa wax qoyaanka wey walaakina lahum raximan saabulluhaa bibilaaliha ayb laabulle lama qooyo wey shaanicuka yani laa yaxyaa cadowka wey cadowgaada ma noolaado kale wey ka ku nacab ma noolaadee waa kelima la isticmaalo koolkoolin loo isticmaalo markaad imaa yarka weyno oo kale weeye iyo ha hajabe iyo baad ka hormar xoogow ruuxa lagu kalkulinhaya idan markaa hordhac yar wey markuu ka dayriya abu hurayra maamulkii iyo madaxtooyadii iyo wuxuu hi kullu haada faaqa liahli اlmashriqi fii mashriqihim akullu haadaa kan dhammaantiibu yani akullu haadaa maca kulli haada ay xun tahay saldanadu oo maamulku uu xun yahay oo imaaradu dhib badan tahay miyuu faaqa u cunamay oy la qumanaatay liahli اlmashriqi qolyihii reer bariga ahaa fii mashriqihim mashriqan iska jooga ma cunaba yani ciraaq bu kala marka madiine la joogo bariga madiina waxaa weeyaan waa ciraaq ciraaqi wax lamida wey ciraaqna meeshii khilaafka ka bilowda weeye burbuku islam ka bilow khawaarijii ay ka soo baxeen raafido dagaalkii cali ku dhintay raggii bilaabay halkaasu khilaf dhantiyin ayb kul hada saaqa liahli اlmashriqi fii mashriqihim isagoo dhibkaa jooga dhibkaa uu jiro oy imaaradu dhibkaaba leedahay iyo reer mashriq ree ciraaq inay amarka maamul isku laayaan u cunamayso weliba ay iska sii joogaan ciraaq intay ka soo qaxeen iska soo tegi laayeen halkaasu abuurni tilmaamaya qultu waxaan ihi haddaan ahay ninka abi cabdilcaziiz ahaa nacam wallah way u cunantay way joogaan weliba maamul isku laynhayaan laqad qabaxa allah ilaahi waa xumeeyey caaqibadoodii ciribtoo reer ciraaq rabbi waa xumeeyey wa makara waana hagarsaday oo waa dhakray bimacnaa ruuxii marka loo daayo wuxuu ku qarrimaayo wuxuu u qaadan inay wanaag u tahay inay raganimo tahay oo wanaag tahay buu moodahaya waa wax aafo ah waxbaa laiskugu aadin waxawey noqon uu sii mariy dadkinu qabsan inuu raganimadiisa iyo wanaag rabbi la doona ee tahay buu arkaya faama alinsaanu ida mabtalaahu faakramahu wanacamah fayaquulu rabbii akramanii oo kale wey laakiin xagga ciribta dambe way ka xumaan doontaa laqad qabax allahu ilaahay waa xumeeye way nimankaa ciribtooda rabbi xumeeyey wa makara waana dhakray oo yaanu waadaad raaciyey waxay u qaateen inay wanaag tahay laakiin xumaan wey fii bacdi nas waxay qorhayaan laqad fataxa allah wamakana wuxuu u qorhay ma jira idima qoro laqad fataxa allaahu wamakan ayb fawaladii nafsu abi hurayrata biyadihi wuxuu ka hadlayaa marka reer ciraaq iyo keyrkoodba dhibka u iman doona maamulka hadda la haysta iyo boqortooyadan iyo waxaan isku laynhayaan inaysan sii socon doonin buu abi hureyre ka hadli doonaa fawladii nafsu abi hurayrata biyadii baan ku dhaartay layasuuqanahum wuu kaxayn doonaa wa fii nus waxaa ku sugan layasuuqanahum waxaa kaxayn doona weeye xumuran xaala kownihim ay gudguudan yihiin khidaaban ay cadhaysan yihiin yani waxaa weye layasuuqanahum aturku atraab wey nimankii tatarka ahaayee caalam islaami baabi'iyey ee soo galay weliba ciraaq ka soo bilaabay xaggaas bari ka yimid buu xadiid ku hadlaya waana xadiis sugan macnahaan waa sugan yahay fi saxiixayn ba kusuga laakiin sanadka dacfiga ku jira in aakhiru zamaanka ay soo duuli doonaan niman gudguduudan oo wejiye ballaaran oo san ama san dhuuma waxaa tirahdaba inay iman doonaan o ay muslimiinta baabi'in doonaan xilligaa jooga waa nabigu waa sheegay waana dhacday salawatullah s xilliguu sheegay baqdaad waa la qabsaday boqorkii u dambeeyey cabaasiyiin almustacsim kii meesha lagu dilay markay hijiradu waa dhacay waa ka waa dhacdo niman atraagoo fara badan baa mar ilaa dimasho ku dhawaaday qarnigii asagana toddobaad bilowgiisi ayb <clears throat> idan marka xumuran baa ana ii qoran la xarakeeyey in la reebaa fiican miinka xumran la yidhahdo oo ninka guduudan laannu mata midabka turkiintu carabta lamida malaha inaad aragteen mooye ilaa aminkan way dhiig baa ku jira midabka guduudkooda waa guduud zaa'ida ayib haddii markaasaa la yihahdo haddii ay noqoto xamiran noqotona waxaa weyaan waa caro xaddhaaf ah xamida arajulu calayhi hadaad noqoto waa ixtalaqa calayhi qadaban wakayda buu noqdaa si kastaba noqotay layasuuqanahum xaakaxayn doona weeye qolyahan hadda ciraaqa isku dhejinaya maamulka iyo boqortooyada aturku baa kaxayn doona wey xaala kownu ay yihiin xumaran kuga gudgududan khidaaban u cadhaysan muslimiinta kaanamaa aad moodo wujuuhum wejiyaalkooda almajaanu gaashaanyo aad moodo gaashaanka gaashaanku waa shay ballaaran oo wareeg ah afargeesna waa laga dhigaa yani wareeg buuna u badan yahay salaada iyo gamuunka iyo warankiyaa laskaga dhigaa marka niman weji balbalaaran bay ahaayeen hadda ardaas lakin hadda joogtaa niman weji balbalaaran ma ah ayib <clears throat> marka laakiin nimanka hadda moqolia loo yaqaane haddabaa jooga ee jira nimankaasaa aad tilmaanta waa nimanka waagi soo duulay ba ahaa ee waddanka yimid kaanamaa wujuma aad moodo almajaanu gaashaan baad moodaa almuطraqatu la dubeeyey almuطraqa la duduyo la fidiyey gaashaanku marka si fiican loo garaaco si fiican loo fesho wuu ballaadhanaya idan weji balballaahan xataa yulxiquu ilaa ay haleeshiyaan oy u geeyaan jaz ninkii beerleyda ahaa bizarcihi tay ku caydsadaan bay beertada ku geynayaan raggiin hadda magaalada soo galay ee isku laynhaya boqortooyada mar waxaad gaari doontaa intay ladan caydsadaa beerihi ku labataan kiiba abure ka hadlaya xataa yulxiquu ilaa ay haleeshiyaan oy u celiyaan da zarci ninkii beerleyda ahaa bijamci doortiisa o magaalada ka saaraan wadadarci ninka candhada maalhaya xoolaha dhaqan jirayna bidarci ay xoolii arigiisa ku celiyaan marka bu arrin imaan doontu ka hadlaya waana xadiis sugan way asal ahaan ayb laakiin sheekh wuxuu marka waqad habata marfuucan ashatr اlawal qaybta hore ah waladii nafsu abi hurayrata biyadihi ilaa walam yalu tilka alimaaraat walaa tilka alacmaal buu sheekhu ujeeda waana xadiis saxiixa min xadiisi abi hurayrata waغayrihi qaybtaa hore qaybta laftirkeedu way sugan tahay laakiin sanad ahaan buu sheeku ka hadlaya baab laa yaquulu rajulu allah wa fulaan ninku inuusan dhihin buu baab yahay ilaahayo waxaan leeyahay hebel ah, adiga adiga iyo allah haddaysan ahayn ninka somaalku odhanaya alla iyo adugu haddaan helahin waa hebel amaan lama lama ogolo lannu shirki baa ku jira allah wa fulaan lama ogolo ilaahay iyo hebel lama ogolo wey xadaanaa maطar ibn اlfadl waa iqa imaam qaala xadaana xajaaj ibn muxamed almasisi qaala ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj samictu mukiian mukiif baan maqlay mukiifna waa hayru mansuub mukiif ayo xaabn xajar iyo khayrkii iyo rag u tarjamaystay aabbihii maysan sheegin walaa kunyo o maysan sheegin mukiifka noocaase hayr mansuubka ah inuu maqbuul yahay baa loo badan yahay laakiin xaabn xajar tahdiiba tadiq wuxuu tilmaamaya mukiifka waxaan filayaa buu leeyahay inuu yahay ibnu sumay alawsaaci ashaami ahiqat alimaam wayna u badan tahay ninkaa inuu yahay maxaa yeelay ninkaasaa saxaabada aad u soo gaaray oo in badan wax ka warin jiray muqiif baan maqlayo yascumu sheegaya ana bna cumara ibna cumar ayaa sa'alahu weydiiyey muqiif baa wuxuu leeyahay ibnu jurayjow ibnu cumar baa su-aal i weydiiyey oo muxuu ku yidhi man mawlaahu gacalkaadu waa kuma muqiifow yaa gacal ku ah adaad addoonnimo soo marka yaa ku xoreeyey haddaad nin xura tahay weligaaba adoon soo maran dadkaad ka dhalatay qoyska gacalka waa kuma qaraabada way yihiin faqaala muqiit wuxuu yidhi allah wa fulaan aniga gacalkaygu waa ilaahay iyo hebel wuxuu galay khalad buu galay waa dhex fadhiya qaala ibni cumar wuxuu yidhi laa taqul ka dalik dhihin saa lama ogolo laa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay la jirinkiisa axadan ruuxnaha garab gelin ilaahay subxaanahu wa tacala cidnaha ku ladhin ka daa ilaahay iyo hebel baa gacliga hadhihi lanna wow wuxuu keenaya mutlaquljalci buu keenaya cadafka aad keentay in rabbi subxaanahu wa tacaala iyo addoonkan aad sheegtay ay wadaagaan wilaayada bay noqonaysaa idan sharaakaa meesha ka soo baxday ishtiraaka macnawiga ama lafdiga a la diidan yahay labada ogolo shirki albaabadiisa wey walaakin quldha baa la yihi fulaanu bacd allah bacd allah dheh ilaahay baa ii jacala uma bacdahu hebel baan isku halaynaya halkaa dheh ama uma isticmaal ama bacdiye saraxa adkeen laakiin hasku cabsin ilaahay hebel ha dhihi baabu qowli rajuli yani dacfiga ku jira xadiidka waa haddii la maro weeye sanadka muqiid la maro ninka hore ee majhuulka inuu yahay haddii laakiin la inuu yahay muqiid alawsaaci ashaami ahiqa xasan saxiix buu noqonaya sanadku baabu qowli rajuli Hmm? maa sha allah washita kadna maa kaaga filan xadiiska fara badnayd baa kaaga filan xadiiska hore macnihiisa maa allah alawsaaci muxuu kuu qoray markaas muxuu ku sanadka muxuu yidhi sanadka ma xukumay kitaabkaada horta mise ma xukumayo sanadka bas baabu qowli rajul baabihi maa sha allahu ilaahay wuxuu doonaa hawsha noqon doontaa oo washita adna aad doonto rebel saaysaa miilaysaa maxaa tiri marka maasha allah washita lama ogole ilaahay hadduu doono adna aad doonta saa noqonaysaa idan waxaad wadaajisay ilaahay mashiiadiisii iyo tii adoonkaad ku xidhay waxaana muqarara cinda almuslimiin oo caqiida saxiixa ah ilaahay wuxuu doonaa dhacan mooyeen addoonka wuxuu doono ma dhaco maa sha allahu kaana waman lam yashaa lam yakun waxaa laga yaabaa maanta inaad ugu doonto doontana waxisiiso ilaahayna uusan doonin qadarinba siin maysid ma dhici karto laakiin rabbi subxaana wa tacaala wuxuu doono markay mashiiadu mashiia kowniya tahay qadariya iraadiya ay tahay ilaahay wuxuu doono umbaa dhacay wuxuusu doonana ma dhacay idan marka mashiiada ilaahay waa shardi bay u tahay likulli mashiia idan addoonka mashiiadiisu waxay imanaysaa bacda mashiiat illah idan marka waxaad ka dhigta laba ilaah oo isgarab taageenoo kana doonitaan madax bannaan uu leeyahay kana uu leeyahay doonitaan madax bannaan idan waa shirku alfaad halis wey taasuu nabigu ka cararaya ummaddu u diiday oo yaan la odhanin hadduu alla doono hebel la doono yaan la odhanin ka warran in hebelkii la baryaba n waa kafci kala dheeri wey yani lafdigaa yarkaa la didan yahay haddiiba hebelka la baryo sheekh cabdiqaadir iyo sheekh cadiruud la daba fadhiisto oo abutahbilaayo loo diiqo la xuso wax laga doono oo ahlu qaabuurka la tago ka war oo addoon ilaahay makhluuqa wax laga raadiyo nabiga wuxuu leey waxaa shirki ah oo inaad tiradaba ilaahay hadduu doon hebel la yeelo ama hebel la doono baa shirki ah baa fiiri nabig wuxu sal slam xadaثna abu nucaym alfadl bn dukayn qala xadaثna sufyaan athawri can اlأjlax ibn cabdilah saduuq shiici can yaziid ibn asm aثiqaة اlimaam can ibn cabaasin qaal qaala rajulu nin baa wuxuu ku yidhi lilnabiy nabiga wuxuu ku yidhi maa shaa allaahu siduu rabbi doonay noqon doontaa washita adiga nabigana aad doonto suubanow sida adigu aad doonto ilaahayna doonay noqon doontaa ma cid xurmo naga mudan nabi maxamed baa jirta ruux bini aadan ah oo makhluuq ah oo xurman uu nabigu uusan mudnayn mudan miyaa jirta idan nabiga wuxuu leeyahay marba haddaad tiri ilaahay suu doono nabi maxamedna u doono shirkibaad ku dhacday halis baad dhex taaganta ka noqo qaana wuxuu ihi jacalta lilaahi ilaahay waxaad u yeeshay niyahow niddan garbiye ama mid lamida ama u dhigma ama dhigaal baad u samayso ilaah labaad ba samaso wey lafdigaas wuxuu keenayaa ama ereygaas kaa soo baxay macnahaan wuxuu keenayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala cid u dhiganta ay jirto mashiica ayadna madax bannaan leh dulitaan madax bannaan rabitaan madax bannaan jacalta lilaahi ilaahay waxaad u yeeshay niddan ay nadiiran wamailan lahu wa shariikan falaa tajcalu lilaahi andaadan wa antum taclamuun alimaam sarkadi wuxuu leeyahay awalu amrin wa awalu nahyin fi اlqur'aan waxaa weeyaan alamru bilcibaada wanahyi can shirk qur'aanka marka la fiiriyo tartiibka masxafka ugu qoran yahay min suurati alfaatixa baqara saas la yihahdo amarka ugu horeeyo qur-aanka ku ororay waa cibaada ilahay la caabudo samaraya cibaado iyo tawxiid baa lasfaraya nahyiga ugu soo horeeyo qur-aanka ku yimid wax laska reebaayana waa annahyu can shirk aayadda u soo horeysa waxaa weeye suurat albaqara yaa ayuha annaasu yaa ayuha annaas icbuduu rabbakum nahyiga u soo horeeya waxa wey falaa tajcalu lilahi andaadan waantum taclamuun idan awalu nahyin wa awalu amrin waa maxay awal amrin waa alamru bilcibaada wa awalu nahyin waa maxay waa annahyu can ashirk idan halis wey waa in la ilaaliyo labadaa qodob ilaahay keligii in la caabudo wey waxaa tiradaa bu nab wuxuu uhi maa sha allah waxda ilahay keligii wuxuu doonay noqon ilaahay keligii siduu doono bay noqon aniga nebi maxameda ah, rabitaankaygu doonidii inta rabbi bay ku xidhanta wuxuuse rabbi dooni ma dooni karo wuxuu rabbi doona anigu maba diidi karaba idan mashiicadaas kowniga ah baa lagu qasban yahay idan marka iska ilaali baa kitaab fiican masaladan yo wixii lamid ah, waxaa ka qoray sheekh bakar abu zayd kitabkiisa loo yaqaan almanaahi allafdiya aad buu fiican yahay alfaadda noocaasan munaasibka ahayn ee laska ilaalinayo kitaab jaamica fiican ka qoray wa calayhi istiraakaat libacdi ahli baabu alghinaa'i wallahw wuxuu baab yahay heestii iyo allahwi ciyaarihi ama baashaaladii buu baab yahay xadaثna cabdالlahi bn salx katib اleyt qaala xadaثanii cabdاlcaزiiz ibn abi slma cabdilcaziz ibn abi slma almaajisuninka loo yaqaano wey <clears throat> faqiih ahaa faqiih ahli madiina ee xataa bacd naas ay ku fadileen maalik xagga fiqiga cabdilcaziiz ibn abi slm almaajishuun can cabdillahi bni dinar min taqaa taabiciin qaal kharajtu maca cabdullah cabdulaahi baan la baxoon raacay ibni cumara ahaa ila suuqi suuqaan u raacay magaalada famara wuxuu soo maray cabdulaahi calaa jaariyatin gabadh sakiiratin yaro tuhanii heesaysa gaba yaroo hees qaadayso gararayso jaariya sakiira wey maahan islaam weyna dawow foodlo yar oo buraanbur garaacayso soo maray faqaala ibn cumar wuxuu ihi ina shaydaana shaydaanku low taraka axadan ruux hadduu daynayo la taraka haadihi buuri haydaan hadduu ruux daynayo midda yartuu dayn lahaa buu waxa tan yarta iga badboodaye la giraari haydaan baa hayo buu haydaan baa saaran haydaan cid hadduu fasaxayo faraha ka qaadayo nin xoshoonayo u yahay tan yarta ka xoshoon lahaa buu ina shaydaana shaydaanku low taraka axadan shaydan hadduu ruux ka tegi lahaa oo dayn lahaa buu la taraka haaditanu ka tegi lahaa ee waxaa wey laakiin shaydaan waa cadow ina shaydaan lakum caduw weeye wuxuu daynayay wuxuu reebay min ma jiraan nin dhaartay wey xasan lisnaad lannu cabdillahi bn salix katib leyt baa fiihi kalaam dhaqan buu u lahaa cabdillahi bn cumar inuu yidhaahdo wixii heesa ama ku arko wuxuu dhihi jiray mazmuur shayطaan mazaamiir shayطaan xadaثna mxamed bn salam albitandi qaal xadaثna aw akhbarana yaxya bn muxamed yaxya bn muxamed abu camrin albasri saduuqun yukhطi kaiira xadiikana xaadiista lagu inkiray buu ka mid yahay qaala wuxuu uhi sheekhaas samictu camran baan maqlay mawla muطalib ahaa waa nin iqa ninka dhowr ka horna soo maray qaala wuxuu uhi samictu anas bin maalik baan maqlayo yaquulu leh qaala rasuul rasul u lastu anugu mi ihi min dadin anugu baailka ka mihi lastu min dadin lastu min baailin wey anugu bilaashka iyo baailka iyo ciyaaraha shuqul kuma lihi wey waladadu walalbaailu minii bishayin baailkan igamid ma ah aniga baail waa kala fognahay wey bilaash iyo wakhti meecla lagu dhumiyo iyo ciyaaro iyo boodbood iyo baqbaqdaas aniga nabi maxamed shuqul kuma lihi ayaguna shuql kuma lahaw waladad yani walbaailu minii aniga baailkayga mid maaha bishay waxba sinaba isma soo gallo wey addad huwa albaail yani wuxuu hi eh, raawigu laysa albaaطilu minii bishayin baailkuna waa shayga bilaashka ah marka ama xaqdar ahaado ama usan faa'ido lahayn wixii aan faa'ido lahayn aakhariya adduumina aan ku anfacaynin yaa baail la idan waxaaso dhan waa in laga fogaado wey idan marka in heesheeso ama meelaha la badboodo wax la gargaraaco waa baal wey bilaash meelay kuu gey lama arko haddaysaba dembi weyn noqonin ila heestu qaybaa waxay tahay waa xaaraan wey heesta qaybta mulaxankee laxan kale la yaqaana hadda adduunka laga qaado ee waxa hadda hees loo yaqaano ah xaaraan way bataatan kulligeed heestay carab nin loo yaqaana sacad ibni misjax oo mukhanaf ahaa ayaa intuu tegey oo shaam iyo faarikh tegey buu heesahoodii soo guuriyey heesta adduunka maanta laga isticmaalo tii caajimta yaqaaneen reefaasi reer roma yaqaaneen ama tay carab taqaanay waa heesi hore soomaali taqaanay dhaantooyinkii xoogo geela marka la shubhayo iyo geeraarka iyo gabdhahu markay masigaa tumhayaan xoogo yararka ay laqaa jire sujan jiray waa hore laga keenay weeye caajim baa laga keenay wixii marka laisku qasahaya waa in lala socdo yani waxyaabaha isbedelay axwaasha iyo caadaadka iyo carabta isbedelay idan gaba reer madiina xoogu maalin ciida ah hees qaaday wadaadka doonaya inuu kabanka banaysto xudhihii waa reer madiina heesi jiray laakiin waa inuu daraaseeye farqiga u dhexeeya carab carabee taqaanay ee xudaada iyo nasbiga anaashida la odhan jiray ee wax loo yaqaan heesta waa laba kala baab baashan darab baylada waad marqaama sida xadarada lagu marqaami jiray baad marqaamaysaa adoo dhan baa ruxanahay nin meel iska madaxa saabka ad arkaysa muxuu la socdaa waa la saaran yahayba shaydaanka hadduu sheegay cabdillahi bn cumar oo kala saaran baashan kabanka lehe laxan kale waa xaaraan sheekh khilaaf la'aan way midda ayada ah laakiin masaa'ilka laysku hayay khilaafka ka jira waxaa weeyaan heesaha yararka ee gabdhuhu qaadi jireen ee aan qabanka lahayn gabaygoo kale ah ama xooguga jiiftada oo kale ah ama geela marka la sidoo loo qaado ama marka la socoo kale la qaado taasaa laga hadlaya ama marka la halgamayo xoogo yarka qac laga siiyo ee jaadka lagu jira rag lagu caraabiyo tamnacaasa in laxan kalayn wax dhibabala ciidaha iyo aroosyaha iyo waa iska fasaxanta ama bahashan ayadu aa taqaanaan ee kabanka ahe eh, ragga muctarifiinta ay ka shaqeeyaan lacagaha lagu qaatee ruuxa dhanba ruuxaysaa waa xaaraan waata xadiidka eh, uu ka hadlay eh, xadiidkii abi maalik alashcari layastaxilanna qowman ummati alxira wاlxariira wاlmacaazir midkaas weeye waana saxaabado dhanna waa arrintaa waa xarime alaska ilaaliy marxaba yuusi qarlaabu si fiican waxaa u gowraca sheekh albani kitaabkiisa taxriim alaaftar baa laga akhriya alxalaal wa xaraam baa idiin qoray buu nayidin kaasuu heesta noo qariyey iyo wax la garan waayo manhajka yuusuf qarlaawi waa laska ilaaliy manhaj khariban wey manhaj khariban weeye asaga koox baa u saciiran in diinta dhanba la fududeeyo la socodsiiyo siday reer galbeedku doonayaan shareecada xaggii xagga inta laga gooyo la habeeyo laisku shaandheeyo waa in laga soo saaro qayb ay reer yurub ee galbeedku aqbali karaan diinta warkaasa u manhaj taysiir baa loo yaqaana almucaasir manhaj macruufa weeye asagaa u saciyiye laska ilaaliyo kitaabkiisa u le sheekhalbaanina waa naqdiyey haayat almaraam buu ku naqdiyey fii takriij axaadiis xalaal wa xaraam risaaladan loo yaqaano mxu ahayd taxriim alatataribna baxsi fiican baa ku qoran hawshaa laska ilaaliyo hmm. maxaa tiri dhaansa rag keligeed iska badboodahayaan dhib ma gabdho keligeed badboodahayaan dhib ma lah laakiin dhaantadata loo yaqaano ma soconayso dumar la'aan in la saloosho mooyeen oo madaxa la saaro oo laisxagto mooye wax u socon maayo taa markaba xaaraan wey ma bannaan ayb xadaثna xafs bn cumar xafs bn cumar ibn khiyaas ثقة imam qاala aw صدوq qاala أخbarna khالد بن cabd الlah بن cabdiرaحman بن يزيid الxaطاn alwasطي ثiqة ثbt qاala أخbarna cطاء بن sائب wa nin imaama lakinahu اkhtalطa fi akhiri cumri khaalidna riwaayadiis waxaa loo badanya inay tahay bacd ااkhtilaaf lakin xadidku wuxuu leyahy mutaabacad fara badan iyo shawaahid buu leeyahy can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaala ibni cabaas markuu fasiraya qowlahu tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a sida gaalada wx la mida man yashtari nin soo iibsanayo ku bedelanaya khayrkii lahwa alxadiii warka kiisa baailka ah hadalka kiisa bilaashka buu soo iibsana xoola ka bixin waa heesta hees maxay ku gelin hees maxay ku gelin baa sababa waa waa war baaila oo kaa mashquulinaya diintii qur'aan akhriskii bay kaa mashquulin waa la hobaa ninku hadduu heesta badsado qalbigiisa ingegaya qur-aanka lagu kari maayo khayraadko dhan masaajida ma fadhiga karo meel khayr lagu hay marka ordi dhawha in wa ka shidi doona madaxa gu ligi marka waxay salafku odhan jireen alghinaa yumbit annifaaqa fi اlqalb wuxuu abuuraa heestu waxay ku abuurtaa qalbiga nifaaqi maraabnimo zina jacayl bay kugu abuuri khamra jacayl bay kugu abuuri naaga qaawena jeclata kuga abuuri xumaanoo dhan bay kuga abuuri fisqigo dhan bay horseedta waa arteen gaaladu maba socon karaan baasha la'aanteeda ila shaydaan baa saaran kii ibni cumar la yaabay gabadha yarta saaraa yaa kulligood waa saaran idan marka baashaa laska ilaaliyo waxa agga loo yaqaana anaashiinna carruurta laga ilaaliyo maalin maalin ciida hees aan laxan lahayn oo iska dhibyo oon xumaanna ummadda faraynin zariicana limuxaram aan ahayn dhib ma lahaateen laakiin dhaqan baa laga dhig anaashiid qisman dhan anaashiid arbada qayb baa anaashiid qaadi oo la soo taagan huballadii waa biroodha yaa soo baxaay dhaqanka noocaas anaashir islaamiya la yihahde la waday ee dhaqanka laga dhigtay laakiin marmarko in qac laga siiyo limunaasaba ayadoo weliba hadalkaada lufan oo xikmo xambaarsan uu yahay oo idibsan dhib ma laakiin baasha anaashir iyo cajala lagu duubee la qaaday waa hees quman oo weliba lacan la wey dhegaysta idinku feeri waxaada anaashirta loo yaqaan halaska yara hawsha ayada muusigu waa gooni almuusiqa xun gooni ah wey laxan baan ka hadlayna hees waa anaashid googo-an oo istaagyo oo joogjoogsile oo naqmo leh oo tanqiid leh hawlahaas laga cad laxanku ma aha yani kabanka ma ka hadlayna gabayga waa taqaana si loo qaado buraanbur iska dhibirna waa taqaana laakiin maanta anaashid loo yaqaano waa bahal la qurxinhayo oo ninku uu dananahayo oo alla yaa wax ka soo baxahay awsaan iyo isjoogsiye iyo alaabbay leedahay waa hees la qurxiye yusanuunahaa biayr ismiha alkeeda xataa baaruudta biyadii socon marxaba sheekh ha laga gaabsada sheekh waxaana iska daaya kitaabka quraan baa idinku filan sunna wardiya maxaa daba dhiga salliga hala wareejiyo hala wardiyo waxaan faraha laga qaado waxay ku gelinaysaa ma jiraan laakiin maalin munaasabo ciid iyo aroos iyo xoogo hufano xikmale lama diidan oo weliba tii hore carbeeda ama waxii hore somaaliya aqoon jirtay ah laakiin baasha haddaa taqaana heesta la yaqaana hadda lasoo kaysta taqaanaan baasha aabuwey waa xaaraama laga fogaado zinay u horseedeysaa bal waxaa weyaan waa hordhici zinada iyo fawaaxishta wey baasha loo gaban wuxuu yihi markaa ibnu cabaas lahw alxadiid ma doonaysaa alghinaau heesta weyi iyo wa ashbaahu wixii lamida wa min annaasi man yashtari lahw alxadiid liyudila can sabiili illah liyudila waxay laanta maaha laamu tacliil waa maxay waa laamu caaqib wasayrura bay culmadu leeyihin waxaana weeye ninka heesta isticmaalee basba aakhirkii dhuhun wey ama cala aqali taqdiir xaqu ka sugan kitabka quraan ka saahidaya maba xamili karaba war quraanka nabadaya noogu tuura xoogu baa lagu dheyey saali cali warsame iyo waxaa nogu turtaan wax la garan waaya caliimo qalif noqol noogu tuura maba xamili kar rux inuu quraan dhegeysta baashaa la fikiraya sheekh saxaabadan bay ka sugan tahay ibn cabaas iyo cabdulahi ibn mascuud iyo rag fara badan ka sugan tahay ayadda inay macnaha iyada nin gaalana hawshaa sameeyey tafsiirka lagu laabto ad garanaysa oo doonaya inuu dadka ka soo jiito ka leexiyo qur-aanka dhegeysigiisa xadaثna maxamed bn salam albingadi qaal akhbarana fazari fazari man huwa marwan ibn mucaawiya marwan ibn mucaawiyat alfazari abarna waxaa noo faramay alfazari oo marwan ibn mucaawiya alfazari wa abu mucaawiyata dariir maxamed ibn khaasim qaala labadaas sheekh waxay yidhahdeen akhbarna kinaan ibn cabdilahi الnahmi ibn maciin ninkaa waa tawsiiqiya nasaa'ina laysa bihi ba's buu yidhahdaa xaafid wuxuu le waa maqbuul laakiin sida raajix ninkaa maqbuul ma waa nin saduuqa ama iqa ah haythan wuxuu le waa iqa nin kale ibn cadiin wuxuu le axaadiisto dhan baan baadhayo axaadiista wax daxfi uu ka muuqday ma jiraan cala aqali taqdiir ninkaas waa xasan xadiid can cabdiraxmaan ibni cawsaja wa iqat imaam can ilbara ibni caazibin qaal qaala rasul lah rasul kale wuxuu yidhi uffi salaama salaanta saafiya taslamu waa nabadgelaysaan war isa salaama wey ruuxa muslimka marka ka hor timaado salaan ama aad taqaani ama ha aqoon yani ruux wesigarar ha u salaami assalaamu alaykum raxmat iskaga tag maxaa kaa galay soddon iyo shan daraja ka qaab halkii mar ruux aan salaam soddon iyo shan daraja ka soo ajir ah maalinkaada toban ruux salaamta meeqa wey waa saddex kun iyo shan boqol saddex boqol iyo konton darajo wey oo lagu qoray dembina waa lagaa tiraya idan salaanta faafiyaa layd waa nabadgelaysaani waxaad ka nabadgelaysaan min alqadiicati isgoyn watanaafur watadaabur in la kala fogaado ruux markaad maanta salaanta odan dan ka lahayn oo iyaha darti iskaga tagto wuu ku xurmaynaya lafsigaasna ku salaamaya wanaag bay beeraysa waad u ducinaysaa mowta ruuxani idan markaad salaantii la kala goynaya waa la wladii nafsu muxamadi biyadi la tmurjana walaa tuminuu xata taxaabuu awalaa adulkum calى shayin ida facaltumuuhu taxaababtum ofi salaama baynakum riwaaya sabciina jirtaan filaya oo isaguna sodon iyo an iyo soddon iyo an laga kala qaadanaya oo sabciina mise soddonkaan buu ahaa salaanta in way noqonaysa salaan sheekhaa waa salaan way noqonaysa ruux haddii internetka lagu qoro salaanta salaan weysha wاlcasharatu kibirku ama batlaannimadku ama boodboodka iyo ciyaartu cashara waynu soo maray tafsiirkeeda xadiidka waxaynu ku soo afar boqol toddobaatan toddobo xadiidkan soo maray halkaa loogu laabto wاlcasharatu kibirku ama ciyaartu iyo bilaashku sharun shar wey asharada maxay waa ruux nicmada ku kibira asal ahaan culma waxay leeyiin ma ashar waxa waa ciyaarta ruux inuu noqdo ruux ciyaar badan oo bakraan oon danihiisaba aan eeganin waa shar wey waa fitno qaala abu muca wuxuu ihi walasharu waxaa weeyaan alcabasu waa ciyaarta dheeldheesha wey waa shardi maxay kaa mancinaysaa khayrkii la kaa hor istaagi intaad badbooysa ciyaaraysa maad cibaadaysatid ood ilaahay barid ood tukatid ood wardiyid ood quraan akhriid ama muslimiinta wax u qabate xadaana cisaan ibn khaalid alxadrami saduuq qaala xadaana xariis ibn cuثmaan afiqat اlimaam can salmaan ibn sumayr alalhani salmaan ibn sumayr alalhani ibn xibaan fi tiqaad buu ku sheegaa xaafidkuna maqbuul wuxuu le waa maqbuul laakiin hawshaa socon mayso xaysu u soconaynin ibn xibaan waa xuu ninka waa iq cijlina wuxuu le fi iqaad shaamiyun taabiciyun iqa ninka loo yaqaana xariis ibn cumaan waxaynu soo marra shuyuuqsoo dhan ba inay iqaad yihiin siduu sheegay abu daawud shuyuukh xariis ibn cumaan kulluhum iqaad ba abu daawud idan sheekhiisii oo hadda maxaan ku dhahay xariis ah iyo labadaa sheekhuu tawfiiqiyey iyo asagoo taabici ah wax jarxiyana aan lahaynin haddii laisku daraayo ninkaas siquu noqona waa saduuq xasan xadiid insha allahu tacala can fadaalata bni cubayd fudal macud waa saxaabi wey wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaas bijamcin kulan buu dhex fadhiyeyo min almajaamici kulamada ka a meel laiskugu yimid buu fadhiyey bijamcin min almajaamic fabalaguu waxaa soo gaaray anna qowman qolyo yalcabuuna inay ku ciyaaraan bilkuubati baasha loo yaqaan kuubada waa baas ay ku ciyaaraan caruurta wadadha waxay dhaheen waa laadhuuda baashinta shaxdaas min arag shaxda ee kabadhaye ee caruurta ay ku ciyaaraan soomaali badanna ay xilliga ramadaanka waktiga isku dhaafiyaan laadhu miyaa la dhihi jiray laadhudaas rag baa ku fasiray badna waxay ku fasireen meahe waa tan fardaha iyo niman kale baasha dhaxda lagu cadcaydhiyo bilyaardi meahe bilyaardi maxa lo odhan jiray binardiga laftigiisa wey bilyaardigaasna koobada waa laydha baa laleehay ama ama laadhudaas oo midan sharxsaraxay khatarta ah ee maanta laguuhayaa noqoto ama midan bilyaardi carurta ku ciyaaraan hadiyo kor xataa meeshan taalla halkan bannaankaa taalla taaba ha noqoto lanna wakhtigay kaa qadaysa ayib khamaarna way noqoto xoolaa lagu qaqaato marka qaarkood tiibuu ka hadlaya saxaabigu marka fabalaqa waxaa soo gaara ana qawman yalcabuuna bilkuubati inay ku ciyaarayaan baasha bilyaardiga ama laadhuuda faqaama wuu istaagay saxaabigaas hadbaana isagoo aad u caraysan yanhaa reebhaya ummadda ka reebaya canha can ilkuubati ashadda nahyi nahyiga u daran buu ummadda ka reebay uma qaala wuxuu yidhi saxaabigu alaahy ina laaciba ninka ku ciyaarhay bihaa bahashaas liyakula suu cuna samaraha midhaheeda wuxuu ka helay ama sharad ahaa ama khamaar ahaa ka aakili laxmi اlkhinziir buu lamid yahay khinziir hilibkii nin cunay buu lamid yahay doofaar hilibkii nin cunay ayb wamutawadi ninkuu weysiistay buu lamid yahay bidami dhiig salaad kaada tukaa la yhi ninkaasuu dhiig soo qaata ku weysiistay baad lamid tahaybu yani wuxuu ujeedaa bilkuubati oga jeeda annard nardiga ujeeda ama nardishiirna waa leedaha nardina waa leedaha isku mid waa ism cajami ah oo loo jeeda luq ahaan alxulw wuu macaan yahay ba la yahada wax macaan bay oga jeeda idan xadiidku waa xasan اlisnaad walaysa daciif اlisnaad bal xadiid baa ku sugan saxiix ah ninkii ciyaara baarka nardashiirka fakaأnamaa hamasa yadahu fii laxmi khinziir ninkii ciyaara bahalka wuxuu la mid yahay nin doofaar ama hinsiir qabshay oo gacanta la galo hara ka saarayo inuu karsanhay idan haris hawsha laga fogaado ruuxa muslimka looma ogolo wax aakhradiisa ku ciyaaraya ama adduunkiisa ku ciyaaraya dana badan baa leeda hawlo badan baa ku yaalla macaa ah, aminkan alla qolob qobo leeda lagaa yeelin marka isaga baab alhadyi wasamti alxasan alaa billahi ya towfiiq